alcaqiida alwasitiya waxaan soo gaadhnay um, abwaabtii uu kaga hadlayay sheekhu shafaacada nebi fa shafaacada iyo maxaa bannaan maxaanse banaanayn taasaan soo gaadhnay ayb wuxuu sheekhu yihi marka wa awalu man yastaftixu baaba aljanna wa awalu man cidda ugu horeysa oo yastaftixu furi dalbaya baab aljannati jannada albaabkeeda cidda ugu horaysa oo furitaankeeda dalbaya muxamadun weeye sal alay waslam wa awalu man cidda ugu horeyso yadkhulu galaya aljannata jannaday cidda ugu horaysa gelaysa oo min alumami ummadaha ana ummatuhu ummaddiisa wey nebiga sal alay slam walahu waxaa u sugnaaday nebiga sal ly waslam fi lqiyaamati qiyaamada dhexdeeda halaaثu shafaacaatin saddex shafaaco wuu halkan kaga hadlayaa wuxuu sheekhuina yidhi cidda ugu horraysa oo albaabka jannada in la furo dalbi doonta waa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis saxiixay ku soo aroortay ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaamati walaa fakra wa ana awalu man tanshaqu canhu اlardu walaa fakra wa ana أwalu man yuxariku xalqa اljannati faadkuluha wayadkulu macii fuqaraءu ummati yani wuxuu nebi yuri sl lay slam aadam caruurtiisa anigaa sayidkooda ah maalinta qiyaamada faanna ma ah cidda ugu horeysa ee dhulka dhulku ka kala jeexmi doono oo dhulka ka soo bixi doona marka lays soo saarayo waa aniga buu nebi yuri sal lay slam faanna ma ah cidda ugu horeysa oo albaabka jannada yani in loo furo codsan doontana waa aniga buu nabi uri sal alay waslam markaasaan gelayaa waxaa ila geli doonaa ummadayda fuqaradeedii fuqaraa umma macnaha kuwoodii xoolaha lahaa iyaga xoolahoodii baa lagala xisaabtamaya waa dambeeya arrinkooda markay yani ka kasoo lugbaxaan la xisaabtanka xoolahooda lagala xisaabtamaya markaa unbaa janno la geenaya lakin fuqaradu waa kasii horeynaya fuqaradu shan boqol oo sano waa maalin niskeed way leanna maalmaha aakharo waxay udhigantaa maalinkii kun sano bay u dhigantaa marka maalin niskeed oo shan boqoloo sanoa ah macnaha bay uga horeyn doonaan dadka aqniyada jannada uga hormari doonaan xadiisku marka wuxuu muujinaya inay iyagu rasuulkaba la geli doonaan jannada salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayb marka ummadahana ummadda ugu horeysa jannada geli doonta waa ummadda nebiga sal lla alay waslam ummadaha kalena way uga dambayn doonaan wa awalu man yastaftixu cidda ugu horeysa in loo furaa dalbi doonta baabaljannati jannada albaabkeeda muxamadun wey sal la alay waslam waa nebiga wa awalu man cidda ugu horeysa yadkhulu geli doona aljannata jannada geli doona oo min alumami ummadaha ana ummatu waa ummadiisa nebiga sal la alay slam walahu waxaa u sugnaaday sal lay slam fi lqiyaamati qiyaamada dhexeeda waxaa u sugnaaday alaaa shafaacaati saddex shafeeco saddex shafaaco leey oo kala duwan ayb shafaacadu marka guud ahaanba waxay ku sugan tahay kitaabka alle sunnada nebiga sal lla alay waslam axaadiis mutawaatira kusoo aroortay iyo ijmaca salafka noocyadeeda kala duwanba waa la isla ogolyahay macnaa way suganta shafaacadana waataan soo sheegnay horaa usoo sheegnay min ashafci baa laga keenay oo macnaheedu yahay lamaanin laba shay markaad isku lamaanisaa la yidhahdaa shafciga la yidhahda waa did lwitri waay witrku waa yani tirada la yidhahdo kisiga shafciguna waa tiraha lamaanaha wey manaha ee laba u qaybsanta shafci baa la yidhahda waxaa laga wadaa marka ergada saasaa loo isticmaala ergadaa la yidhahdaa shafaaca luqada soomaaliga erga lagu yidhahda oo ruuxii oo codsi wata baad codsigaagii adig ku keensanaya adigoo uu isleeyahay meel uu kugu dhaamo codsigiisii baad usii qaadaysaa adiga wejigaagiiyo codsigaagi aad ku lamaaninaysaa ciddii wax laga rabay baad u geynaysaa hadihi shafaaca shafaacadda taasaa la yidhahda marka maalinta qiyaamada ayuu allah subxaana wa tacaala addoommada qaarkood wuxuu ku sharfayaa ku maamuusayaa inay shafaaco qaadaan isagoo addoonkan inuu janneeyo ku talagalay loo shafaaco qaadayo uu haddana wuxuu maamuus uga dhigayaa kan shafaaco qaadaya buu ilahay ku qadarinaya subxana wa tacaala saasay marka ku shafaaco qaadayaan marka shafaacadu saas weeye kan dhibaataysan codsigiisii iyo dalabkiisii iyo iyaga dalabkoodiibay isku lamaaninayaan marka say alla u gudbinayaan subxana wa allay ula hadlayaan addoommadiisa shafciga shafaacada marka taasaa laga wadaa macnaha ayib nabigu marka sal lla alay slam wuxuu leeyahay saddex shafaaco ayuu leeyahay shafaacada koobaadi waxa weeyaan ama ashafaacatu lulaa shafaacada hore saddexdoota ugu horraysa fa wuu shafeeci nabigu sal la alay waslam fi ahli lmawqifi meesha la taagan yahay dadkeeda dadka meesha taagan qiyaamada yuu u qaadi u shafeecaya xataa yaqdiya ilaa uu kala xugmiyo baynahum dhexdooda alla uu kala xugmiyo wuxuu shafaacadaa samaynayaa iyo ergada bacda an yataraajaca markay dib uga gurtaan kadib alambiyaau nebiyadii oo dhan arrinkaa markay dib uga gurtaan aadamu wa nuux wa ibrahim wa muusa wa ciisa bnu maryam intoodaas dhan markay dib uga gurtaan can ishafaacati ergada ilaahay loo ergeeyo markay dib uga gurtaan xataa tantahiya ilaa ay soo gaadho ilayhi nabiga ilaa ay soo gaadho salawatu rabbi wasalaamu caleyh waatii xadiiskii dheeraaya saxiix buhaari iyo muslim kusoo arooray ahlulmawqifka dadka mawqifka waxaa laga wadaa meesha la taagan yahay qiyaamada banka la taagan yahay dhibaatadu ka jirto meesha markii lagu dhibaatoodo baa marka waxaa la odhanayaa war ilaahay rusushiisii aan u tagno si ay bal ilaahay inoola hadlaan subxana wa tacala oo inoogu shafeecaan in bal meeshan laynaga kala dareeriyo oo ruux walba wixii uu mudnaan la siiyo markaasaa waxaa loo tegayaa nabiy llaahi aadam calayhi salaam markaasay yani dhahayaan adiga abulbashar ah ilaahay baa labadiisa gacmood kugu abuuray ilaahay noogu noola hadal saasay odhanayaan markaasuu ka cudur daaranaya wuxuu ku cudur daaranayaa yani geedii uu uu daaqay geedii uu cunay buu ka cudur daaranaya ilahay ma hortegi karo le maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadhoonin buu cadhaysan yahay saas daraaddeed maanta ilahay ma hortegi karo nebi nuux calayhi salaam bay u imaanayaan isaguna waa ka cudur daaranaya meeshaa ma tegi karu leh nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam bay u imaanayaan waa ka cudur daaranaya isaguna nebi muusa loo imaanaya nebi ciisa loo imanaya kulli markii lasoo wada maro baa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi loo imaanaya isagaa marka istaagaya markaasuu rabbi subxaana wa carshigiisa hoostiisa ku sujuudaya sujuud dheer oo ilaahay uu furayo subxaana wa tacaala intaasoo maxaamid ah tasbiix fara badan alla uu furayo markuu sujuudda muddo uu sujuudsanaadaba alla subxaana wa tacala wuxuu odhanayaa yani madaxaaga kor u qaad oo sujuudda kasoo toos wey oo waxaad weydii waxaad doonto weydii waa lagu siin oo shafeec waa laga aqbali markaasuu nebigu sal lla lay wasalam khalaa'iqda dhan oo meesha wada joogto u shafeecaya in ilaahay kala dareeriyo subxaana wa tacala oo kala xukumo shafaacadaasi middaas waana midda la yidhaahdo ashafaacatu alcudmaa waa shafaacada ugu weyno khalaa'iqda oo dhan wada gaadhaysa waxaa iska leh rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa maqaamka maxmuudka ah yani meel la istaago oo laysku mahadiyo meed middaa iyadaa way casaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda maqaamka nebiga lagu mahadin doono khalaa'iqdao dhan ugu mahad celin doonto middaa iyadaa way manaa maqaamka maxmuudka kaas wey waa midda rasuulka sal lay slam markuu aadaanku dhammaado aan alla u weydiino subxana wa tacaala yani ducada ah allahuma raba hadihi dacwati taama wsalaati alqaa'ima aati muxamada اlwasiilaةa wاlfadiilaةa wabcathu maqaama maxmuuda aladii wacadta maqaamka maxmuudka bacda aladaan baan mar walba rasuulka u weydiinaa ilahay inuu subxaana wa tacala u siiyo allana waa u ballan qaaday inuu siinayo macnaha marka shafaacada ugu weyn shafaacooyinka waa midaaso gaal iyo muslim iyo munaafiq iyo kulli wada gaadhaysa shafaacadaas waa middaa macnaha ayb wa ama shafaacatu thaaniyatu shafaacada labaad fayashfacu wuu shafeeci nebigu sal alay wasalam fii ahli ljannati dadku ahli jannada dhexdooduu shafeeci oo wuxuu u shafeecayaa an yadkhuluu inay galaan aljannata jannada inay galaan taana waa midda labaad oo jannada cid aan isaga ahayn laga furi maayo malaga jannada furaheeda haya ee waardiga ka ah markuu albaabka garaaco nebigu sal alay aslam waa kuma buu leeyahy markaasuu odhanaya waa muxamed wuxuu leeyahay adiga ayaa lay amray cidaan adiga ahayn inaanan u furin markaasuu jannada furaya jannada markuu furo ayay khalaa'iqdii ilaahay ugu talagalay gelayaan shafaacadaa lagu furayo jannada ilaahay inuu addoommada u furana shafaacadana nebi maxamed bay khaas ku tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh labadaa shafaacaba lalama wadaago isagay khaas ku yihi sidaas daraaddeed ba wuxuu ina yidhi waa haataani labadan ashafaacataani ee shafaaco khaasataani waxay gooni ku yihiin lahu nebigay gooni ku yihiin salawatu rabbi wasalaamu aleyh lalama wadaago cidile lama wadaagto macnaha sidaas weyaan ayib mid saddexaad baa jirto uu khaas leeyahay oo sheekh halkan uusan ku sheegin waxa weeyaan midda kale uu khaaska leeyahay oon lala wadaagin sida nusuustu sheegtay ruux gaal ah oo gaalnimo ku dhintay oon iimaan ku geeriyoonin oo cadaab galay in cadaabkii laga fududeeyo in loogu shafeeco taana rasuulka un bay usugan tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxayna ku soo aroortay adeerkii abu aalib oo gaalnimo ku geeriyooday oo rasuulku sheegay sal lay slam naarta salkeedaan ku arkay buuli markaasaan u shafeecay naarta salkeedii baa laga soo saaro markaasaa waxaa la keenay meel naarta xeebteeda ah ayaa la keenay marka waxoogaa takfiifa waa fududayn cadaabkii o dhan lagama lagama wada saarin oo dee gaal cadaab laga saari maayo laakiin waxoogaa sidii hore uu ku jiray baa loo yara fududeeyey taana rasuulka khaas la salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas maana yani nin kaleeto oo u shafeeci kara cid gaal a ah oo cadaab looga fududayn karo oon rasuulka ahayn ma jirto salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wey ayib wa ama ashafaacatu haaliatu shafaacada saddexaad fayashfacu wuu shafeeci nebigu sal lay slam fii man cid dhexdooduu ku shafeeci oo u shafeeca qaadi istaxaqa mutay annaara naar mutay yani dadkii ahluliimaanka ahaa ee mu'miniinta ahaa qaar ka midoo dembiye waaweyn ku geeriyooday cadaabna mutay inay galaan buu u shafeecaya si cadaabkii looga baajiyo oo jannada loo geeyo taana rasuulka sal ly slam shafaacooyinkiisa ka mid taha lakin khaas kuma ah tan waa lala wadaagaa macnaha wa hadihi shafaacatu shafaacadani lahu nabigay u sugnaatay sal lla lay iyo walisaa'iri nabiyiina iyo nebiyada intooda kaleba wasidiiqiina iyo sidiiqiinta iyo wagayrihim hayrkood tan waxaa shafaacaya nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebiyada intooda kale sidiiqiinta sidiiqiintu waa darajada ku xigta nebinimada saas way maana nebinimada darajada soo raacda waxaa la yidhahdaa darajatu sidiiqa la yidhahda sidiiqnimadu marka waa darajaat liimaan midda ugu sarraysa waayo bacda arisaala darajada soo raacda way maanaa saas waya waa middii abubakar uu lahaa way ummaddan sidiiqeedu wuxuu ahaa abubakar saas w waa midduu ilahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala maryam ciise hooyadii wa ummuhu sidiiqa kaana ya'kulaani acaam markaa sidiiqnimadu waa darajada risaalada ku xigta wa markaa sidiiqiintaasaa yaa shafeecaya iyaga labadaa cid aan ahayn baa shafeeca waxaa shafeecaya awliyadii baa shafeecaya saalixiintii baa shafeecaya dadkii shahiiday ee ilaahay dartii loo dilay baa shafeecaya yani dadkii mu'miniintaa baa shafeecaya marka shafaacadaas iyadu dad badan baa geli doona shafaaco qaadi doona oo nebiga khaas kuma salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa wuu u shafeeci fii man istaxaqa cidda mudatay annaara naar ciddii mudatay buu u shafeecayaa oo ilaahay ugu ergeynaya subxaana wa tacaala anlaa yadkulahaa inuusan gelin buu ugu shafeecaya inuu naar galow mutay markaasu wuxuu ilaahay ula hadlayaa inuu naarta iyada yani waxa weye ka saamaya waa laga ogolaan dadka qaarkii saasay cadaabkii kaga baaqsanaya jannadaa la geynaya ayagoo wax lagu cadaaba la yimid oo dembi ay cadaab ku galaan la yimid yaa haddana shafaacada nebiga iyo dadka saalixiinta ah bay jannada ku gelayaan oo dembigii lagu cadaabi lahaana looga cafinaya ayib wayashfacu wuu shafeecayaa fii man dakhalahaa ciddii naarta gashayna wuu u shafeeci an yakhruja inuu soo saaro alle minhaa naarta inuu ka soo saaro dadna naartaaba la geeyey jaa mu'miniin bay ahaayeen oo iimaan ku dhintay dembi ay cadaab ku mutaan bay la tageen waa la cadaabay cadaabka in laga soo saaro myay u shafeecayaano rasuulka iyo inta lala sheegayba dadkaas sidii cadaabka looga soo saari lahaa bay u shafeecayaan macnaha allana subxaana watacaala uu ka aqbalaya cadaabka ka soo saaraya manaa wayukhrij llahu ilaahay wuxuu soo saari yani shafaacadaa marka dhammaanaysa cid kastoo shafeeci lahayd baa shafaacaysa shafaacadii markay dhammaato oo dadkii naarta laga soo guro laga soo guro laga soo guro baa waxaa ku hadhaya naarta dad baa weli ku hadhaya dadkii ku hadhay intii ku hadhay ahluliimaanka ahayd buu alla kasoo saaraya bifadlihi tabaaraka wa tacala saas man wuxuu sheegaya marka wayukhrij llahu ilahay wuxuu soo saaraya min annaari naarta wuxuu kasoo saarayaa bigayri shafaacatin shafaalaca la-aan iyadoo cidina ayna u ergoonin cidina iyaduna ayna u ergeynin wuxuu kasoo saarayaa yani bigayri shafaacatin buu dad kaga soo saaraya naarta bal bifadlihi buu kusoo saaraya waraxmatihi naxariistiisa wayabqa waxaa hadhaya fi ljannati jannada waxaa hadhaya fadlun weliba dheeraad baa hadhaya markii dadka qaarkii naarta laga saaro shafaaco lagu soo saaro jannada la geeyo oo intii soo hadhayna ilaahay fadligiisa uu kusoo saaray iyo naxariistiisa oo jannada u geeyo oo ciddii janno loogu talagalay ay jannada wada galaan weli jannadii boosas baa ka bannaan weli jannadii boosas baa ka bannaan saas way macanaha wuxuu ka wadaa wa wayabqa waxaa hadhaya fi ljannati jannada dhexeeda waxaa ku hadhaya fadlun dheeraad caman cid dheeraad ka ah dakhalahaa galay oo min ahli dunyaa dadka dadkii adduunyada ah dadkii adduunyada ee jannada galay dheeraad baa ka soo hadhaya jannadii ah, ah yani dhul baa soo hadhaya guryaa soo hadhaya deegaamaa soo hadhaya dadkii jannada loogu taglay ee ahli dunyada ahaana nin walba booskiisii boosishinkiisii iyo meeshuu degi lahaa qaaday dhul baa weli banaanoo dad u baahan saas macnaha wayabqa waxaa hadhaya fi ljanati jannada waxaa ku dhexdeeda waxaa ku hadhaya fadlun dheeraad caman cid dheeraadka ah dakhalahaa galay oo min ahli dunya dadkii addunyada ah dadkii addunyada ee galay dheeraad baa ka soo hadhaya maxaa la samaynaya marka fa yunshiu llahu alla markaasuu abuuri lahaa dheeraadka aqwaaman dad buu u abuuraya fa yudkhiluhu markaasuu gelinaya aljanata jannaduu gelinaya marka jannadu aad bay u weyntay aad bay u weyntay waa kii xadiiska saxiixa ahaa ruuxa ugu dambeeya ee naar laga soo saaro jannana la geeyo ruuxa ugu dambeeya dadka naarta ka soo bixi doona waa waa nin buu nebigu sal ly slam waa ruux wuxuu odhanaya ilaahu cadaabka iga bixi cadaabkii baa laga soo saarayaa meel jannadiiyo cadaabka udhexeeya baa la istaajinaya wejigiisa wuxuu usii jeedaa xaggii cadaabka markaasuu odhanaya ilaahay oo cadaabka wejigay ka duw waa idhibay markaasuu odhanayaa alla subxaana tacaala ballan ma iga qaadaysa haddaan kaa jeediyo inaada wax danba iweydiisanay markaasuu le ilahay wax danba kuweydiisan maayo intaa un ii same markaasuu alla subxaana tacaala cadaabkii ka jeedinaya xaggee loo jeedinaya dhanka jannada jannadii marka loo jeediyo oo arko barwaaqada meesha taalla iyo dhaldhalaalka iyo waxa lagu dhex jiro wuu odhanaya ilaahayo wax yar idurki markaasaa la odhanaya war isku ogay wax danba kuweydiisan maayo markaasu wuxuu leeya ilaahu ha iga dhigin addoommadaada midka ugu dhur daran ee ugu nasiib xun ilahu ha iga dhigin markaasaa wax yar waa ballan baa iga qaad baa la odhanaya haddaan wax yar ku durkiyo inaadan iweydiisanaynin wax kale ballan qaad markaasuu odhanaya ilahu wax dambe kuweydiisan maayo wax yar un jannada ii dhow waa la dhawayn markuu meeshii tago ba haddana wixii markii hore arkay wax kasii daran buu arkay markaasuu leeya ilaahu albaabka jannada oo ballantii aad qaadee aawe waa la durkin haddana markii jannada in la geliyo alla subxana wa tacala wuxuu odhanaya tamani maxaad rabtaa jannada in lagu siiyo sheego markaasuu tirinaya taasaan rabaa taasaan rabaa taasaan rabaa taasaan rabaa taas markuu wuxuu tirin lahaa intuu tiriyo uu daalo oo wuxuu sheegi lahaa ay ka dhammaadaan baa markaa la xusuusinaya taana soomaada ka tegin ha ku darsa iyadan waa la xusuusin taana waad halmaantay taana waad halmaantay taana waad halmaantay markuu intii la xusuusin lahaana la xusiisiyo baa waxaa la leeyahay waxaad leedahay intaas toban laabkeed adduunyadii adduunyo wixii yaallay oo barwaaqo ah oo toban goor la laban laabay baad leedahay baa la odhanaya intee leegyahay marka xadle maaha waa ninka ugu nasiib yar wey dadka jannada galaya wixii kale waa un wax kasii fiican wey kaa isaga marka sad laga qadi karo meesha ma yaalo sad nin nacasa uu ka qado ama uu dayaco baa meesha yaalla saas way maanaa ayb wa asnaaf ayb fayunshiئ allahu laha aqwama fayudkilhm اljanna ayb wa asnaafu ma shay noocyaashiisa tadamanathu marka shafaacadu waa taa shafaacadu qaybahaasay leedahay qaybta ugu dambaysa oo ah dadkii cadaabka galay in loo shafeeco qaado oo cadaabka laga soo saaro qaybtaa dambe ayaa waxaa inkiray nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada oo iyagu waxay qabaan ruuxii cadaab mutay inuu ilaahay cadaabo oo ku waariyo waa qasab saas way maanaa ruuxii janno wmutayna in janno la geeyo waa qasab ruux cadaab mutayna cadaab baa shafaaco lagaga soo saaraya ma jirta lehi waa khawaarijta iyo muctasilada waayo waxaan dhil ahaa khawaarijta iyo muctasilada waa dariiqooyinka khaldan bay ka mid yihiin oo min aruq macnaha wax weeyaan daalla ayib shafaacada markaa waataan soo seegno shuruud bay leedahay shafaacadu shuruud bay leedahay shuruuddeedu waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala baa horta shafaacadoo dhan iska leh qul lilahi shafaacatu jamiican midda koowaad waa taa isagaa bixinaya ee cidi waxay haysato ma aho hadda ay sii qaybin karto waa midda koowaad masalada labaadi waxa weeyaan shafaacada ruuxa shafaaco qaadaya waa in ilaahay u idmo loo fasaxo inuu shafeeco waa midda labaad wey macnaha wa kam min malakin fi samaawaati wاlardi la tugni kam min malakin fi samaawaati la tugni shafaacathm shayئa ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa markuu ilaahay u idmo un la shafeeci karaa mas'alada saddexaad waxa way shardiga saddexaad kan loo shafeecayo waa inuu iimaan iyo islaamnimo ku dhinto ilaahay raalli ka noqdo walaa yashfacuuna ila liman irtadaa nin uu raalli ilaahay ka noqday unbay u shafeecayaan saas way macanaha shuruuddaasay marka shafaacadu leedahay haddii uu ruuxu shirki iyo gaalnimo iyo kufri iyo ilaahay kayrkii la baryo ilahay cid aan ahayn la baryo uu ku geeriyoodo ninna uma shafaaco qaadi karo nin uu shafaaco qaadi karo ma jiro leanna ilaahay subxaana wa tacaala yani man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi اljana wama'wahu nnar ninkii shirka ku dhinta ilahay janno waaba ka xarimay xeradiisuna waa naar hoygiisu waa naar marka ruux shirki ku dhinto ilahay uusan raalli ka ahayn marnaba nina uma shafca kumaba dhiiran karaba yaa ku dhiiran kara ilaahu nin aada cadaab u waajibisay cadaab kasoo raan ka soo saar ninka ku dhiiran kara kawan ma jiro man marka masalada khaladka ah ee qolyahan suufiyada meeshay ka khaldan yihin halkaas meeshay ka khaliya waxa weya shuruudii ay shafaacadu lahayd bayna waxa ictibaara siinin saas way macanaha waxay yidhahdaan kutubta qortaa kutubtan yani baalkii ah munaaqibka iyo waxay qoraan sheekh aljinani waa qiso baadil waxba ka jirin laakiin qisooyinka noocaas baa dadka sidoodaba diin u ah way wadaadada ugu sheekayn jireen waxay yidhahdaan sheekh cabdilqaadir aljinani baa wuxuu lahaa nin muriid ah muriidku waa khaadimka sheekha way nin muriidu lahaan jiray ninkii baa dhintay markuu dhintay buu alla u tegay subxana wa tacaala allaa weydiiyey marka rabbigaa ma taqaanaa baa la yidhi ma aqaano yidhi nabi maxamed ma taqaanaa ma aqaano yaa taqaanaa shee cabdiqaadir jilaali baan aqaanaa kaxeeyaa la yidhi naarta geeye mar dhexda lasii wado yuu shee cabdiqaadir jilaali ka daba tegay markaasuu yidhi allow ninkii aniga i gartay oo aniga iyaqaana yaqaana maxaad u cadaabi ha laga soo celiyo naarta waa laga soo celiya sidii baa janno lagu geeyey war nin ilaahay garan waaye subxaana wa tacaala oo rasuulkiisii garan waayo buu sheekh cabdilqaadir jilaani janno geeyey waa khuraafo uun ruux yani aan diinta xabad ka garanayn uu rumayn karo mana marka waxaasoo midhan waay taa way middaan la rumaysan karin macnaha yani shafaacada ilahay baa iskale subxaana wa tacaala bini aadamkuna awooddiisu heer kastay gaadho awood uma leh nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo rasuul ilaahi sayidu waladi aadam isagoo ah oon hadda xadiiskeeda sheegaynay ayaa haddana wuxuu awood u waayey adeerkii abu aalib inuu naarta ka soo saaro nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adeerkii abu aalib cadaabku ku jiraa ka soo saari kari saas nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam sida xadiis saxiix bukhaari kusoo arooray aabihii ayaa maalinta qiyaamada la cadaabaya markaasuu odhanayaa allow soomaadan ii ballan qaadin inaadan ifadeexaynin aabbahayoo la cadaabayo maxaa ka fadeexa badan markaasaa wuxuu nabi siduu nabigu sheegay sal alay wasalam inta labada lugood iyo labada gacmood la qabto baa cadaabka lagu tuuriy bu nab uri sal alay slam aabihii aazar soo maartaan ah. marka nebigu waa nebi rasuulku waa rasuul ilaahayna waa jecelaya subxana wa tacaala laakiin xuduud waxaa jirta binu aadamku uusan lugaha faraha la geli karin mustawo kale sito uu gaadhsiisan yahay meeshii ay ka caajizeen nebi maxamed sal alay waslam iyo nebi ibraahim inay faraha la galaan iyo cabdulqaadir aljiilaani faraha la galo wax ka qabtay quraafo la rumayn kara maha marka saas manaa ayb wa asnaafu ma tadamanathu waxa ay macnaha kulansatay noocyadeeda addaaru alaakhiratu daarta aakhira waxyaalahay kulansatay noocyadooda wa asnaafu maa shay noocyadiisa tadamanathu ay kulansatay addaaru laakhiratu daarta dambe oo min alxisaabi xisaabtii ah waxyaalahay kulansatay waa kuwan oo min alxisaabi eh, xisaabtanka addoomada in la xisaabin doonaa waalthawaabi iyo abaalgudka fiican ah waalciqaabi iyo ciqaabta ah waljannati janno iyo wannaari naar ah wa tafaasiilu dalika intaasoo dhan faahfaahintoodu madkuuratun mid la sheego weeye fi lkutubi kutubtii dhexdoodaa lagu sheegay kutubtii almunazalatu ee lasoo dejiyey min asamaai xagga sare laga soo dejiyey walaathaari wa fi laathaari aathaarta dhexdeedaa lagu sheegay oo yani iyadana lagu sheegay oo min alcilmi ah aathaarta cilmiga ah waxaa la yidhahdaa albaqaaya waxyaalihii ka hadhay culimadii hore iyo dadkii hore walaathaari hadhaayaalkii oo min alcilmi cilmiga ah cilmigii alma'huuri ee laga soo guuriyey can ilambiyaai nebiyada laga soo guuriyey macnaheed waxa weeye intaa keliya ma ah waxyaabo kaloo farbadanoo in la rumeeyo ay waajib tahay baa jira oo aakhare waxyaabo dhici doona ah oy ka mid tahay maalan in addoommada la xisaabin doono in macnaha waxa weye ruuxii fiicnaa abaalgud fiican la siin doono kii xumaa in la ciqaabi doono janna inay jirto naar inay jirto yani waxyaalaha tafaasiishooda iyo faahfaahintoodu waxaa lagu sheegay kutubta xagga samada laga soo dejiyey Ah, kutubtii tawreed iyo injiil iyo zabuur iyo qur'aankaba faahfaahintooda lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay yani wixii ka hadhay cilmigii laga soo guuriyey nebiyada sida rasuulkeena sal lay slam axaadiistiisa sida matalan waxa weye rusushii hore hadalla murti oo laga hayo oo ka sugan kulligood waxay tilmaamayaan tafaasiil dheeraada iyo faahfaahin dheeraada waxay ka bixinayaan waxyaabaha aakhara dhici doona ayib wa fi lcilmi cilmiga dhexdiisana iyagana waa lagu sheegay arrimaha iyaga cilmigii almawruuhi ee la dhaxlay can muxamedin laga dhaxlay sal alay slam ama wa fi lcilmi cilmiga dhexdiisa waxaa ahaaday cilmigii almawruuhi ee la dhaxlay can muxamedin sal lay slam min dalika kaa xaggiisa waxaa ka ahaaday arrimaha lasoo sheegay xaggiisa waxaa kaga sugan cilmigii nabiga laga soo gaadhay maa yashfii wax ku filan wax caafimaad yani fayoobeeya ama caafiya quluubta wayakfii ku filan ciddii raadisa faman ibtaqaahu ciddii raadisa wajadahu waa helaysaa buuli macnaheed waxa weeye cilmigii nebiga laga dhaxlay waa sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo qur-aanka labaduba laakiin halkan wuxuu ka wadaa axaadiista nebiga sal lla lay slam laga dhaxlay ummadda uu dhaxalsiiyey iyo cilmigii ummadda uu dhaxalsiiyey waxaa ku dhex jiroo laga helayaa wax ruuxa caafiya wax uu ku bogsoodo wax su-aalaha uu isweydiinahayo oo dhan jawaab u ah wax aan laga jawaabi karin ma jirto diintu saas way maanaha waxna waa wax binu aadamka uus inuu ku wareero mooyaane uusan cilmigeeda marna gaadhi karin kaasoo kale ka gaabsaa la dhihi ka gaabsaa la dhihi waxna waa wax yaani la faahfaahiyey oo diintu ay caddaysay taana waxa weeyaan jawaab cad baa laga siinaya marka wax aan xal loo haynin ma jirto wax yani ku filan ruux walba ninkii raadiya marka waa helaya oo wuxuu ka helayaa cilmigii nebiga laga dhaxlay salawatu rabbi wasalaamu aleyh saas man ayb intaa marka wuxuu kaga soo baxay shafaacadii iyo waxyaalaha aakhira dhici doona ee haybiyaadka ah buu intaa sheekhu ka sheegay wuxuuna yidhi marka wanuminu wa tu'minu waxay rumaysan tahay alfirqatu naajiya kooxda badbaadaysa ee adduunkana bidca ka badbaaday aakhirana cadaab ka badbaadi doonta waxay rumaysan tahay ahlusunnati waljamacati waxay rumaysan yihin wada jirka iyo sunnada sunnadii nebiga dadka ehelkeed ehelkooda waa dadka sunnadii nebiga dharaaca kuna midaysan aan soo sheegnay ahlusunna waljamaca la yidhahdaa asalafu asaalix baa la dhahaa waxaa la yidhahdaa alfirqa annaajiya la siduu sheekh ku magacaabay altaa'ifa almansuura la yidhaahdaa waa musalaxaad isku macno dhow musalaxaad isku macno dhow ayib waxay rumaysan yihiin kooxdaasi bilqadari qadarki ilahay bay rumaysan yihiin khayrihi midkiisa khayrka iyo wa kiisa sharkaaba yani waa qadaayaadka iimaaniga ah ee aada u waaweyn ee diinteennu ay taqriirisay bay ka mid tahay aliimaanu bilqada'i walqadar tiirarka macnaha lixda mid ka mida wey qadaha iyo qadarku waxa wey qadarku waxa weyan waa wixii ilaahay qorsheeyey alqadar bimacna taqdiir baa laga wadaa ilaahay qadaridiisa iyo qorshayntiisa waa in aada rumayso qadaridda waxyaaluhu qorsheeyey rabbi subxaana wa tacaala ee uu qadaray baa midna addoommada marka la fiiriyo khayr bay u tahayo waa wax ay manaafacaad ahaan u ah oo dabeecaddooda mulaa'im u ah midna waa mid ay dhibsanayaanoo waxaa la yidhahdaa qadarka qeybtiisa sharka ah lagu magacaabaa qadarka qaybtiisa sharkaa baa la dhaha marka qaybta sharkee ku dhibaysa adiga dhib dhib kuga ah iyo qaybta aad manaafacaad u aragto labada waa inaad rumayso qaybta matalan sharka man matalan noqon karta sharka lagu magacaabi karo matalan cudur baa kugu dhacay waa qadarka qaybtiisii matalan yani magaca shar wata matalan waxa weeyaan maaragtay faqri baa kugu dhacay matalan nabadgeliya daraa kugu dhacday matalan waxa weye curyaanimaa kugu dhacday yani waxa weeyaan waxyaalaha bini aadamku dhabsanaya laga wadaa maqaadiirta qaybteeda sharka qaybtiisa khayrkaana waxa weeyaan waa waxyaalaha yani naftu jeceshahaya lagu siiyey xoolihii ay tahay caafimaadkii caruurtii yani waxa weyaan ila akhiri waxyaabahaasina waxa weeyaan waa qaybtiisa khayrka maanaa labada qayboodba marka inaad rumayso oo seed u rumaynaysaa qaybta khayrka ana rumaynteedu waa inaad ilahay uga mahad celiso subxana wa tacala oo isagii ku siiyey aad ku aqoonsato qaybta sharka ana waa inay markii ay kugu timaado aadan argagixineed sabirto rabbigana aad ku aqoonsato isagana aad macnaha waxa weeyaan aad yani aadan ka bixin quusad waa inuusan kugu dhicin waa inaadan ka bixin soohdintii rabbi subxana wa tacala uu dhigay intaad argagaxdo ood yani aad u qaadan weydo waa inaysan ayna kula fogaanin tanna sabir baad kaga bixi tanna waxaad kaga bixi shukri baad kaga bixi saas maana marka xadiis baa jira nabigu leh sal ly aslam wsharu laysa ilayka wsharu laysa ilayka allow sharku xaggaaga ma ahaanin tanna wuxuu leeyahay qadarku khayr iyo shar buu uqaybsamaa xadiiskii kale ahaa xadiiskii saa ugu soo aroortay bilqadari khayrihi wa sharihi marka horaan usoo tilmaanay ilaahay horta ficilkiisi iyo samayntiisu marnaba shar ma noqotee kulligeed waa wada khayr laakiin ficilka ilaahay wixii ka dhashay baa addoommada marka loo fiiriyo dhibsiga ay dhibsanayaan baa laga yaabaa inuu shar noqdo iyaga marka loo fiiriyo waay laakiin shaygan bixaddi daatihi markii miisaan gooni loo saaro shaygan ay dhibsanayaan laftiisa khayrkinimadiisa iyo sharnimadiisa dhibkiisa iyo dheeftiisa mar walba dhibkiisa waxaa badan dheeftiisa badan an mihaal kasoo qaadana maalan cudurka oo kale cudurka ilahay baa keena subxana wa tacala cudurku markuu addoonka ku dhaco waa shay uu ka xanuunsanayo oo dhibaya oo dhibaato u geysanaya laakiin saa ay tahay dhankaa marka laga fiiriyo xanuunku u geysanayo waa dhib laakiin masaalix fara badan oo dhibkaa yarka ah ka xoog badan baa ku jira maxay yihin masaalixdaasi maala waxaa ka mid a ah, addoonkaa cudurku ku dhacay dembi hadduu lahaa dunuubtiisi baa loogu dhaafaya waa ko waxaa ka mid a ah, maalan darajaad baa kor loogu qaadaya waxaa ka mid a ah, addoonkaa cudurku ku dhacay waxaa la xusuusinayaa caafimaadku wanaaguu lahaa baa lagu xusuusinaya oo usan xusuusteen hadduusan cudur kugu dhacin leanna waxaa la yidhahdaa yani wabididdiha tatabayanu ashyaa baa la yidhahda shaygu markii lidkiisu kugu dhaco unbaad ogaataa qiimuhu kuu laha nin indhabeelay unbaa yaqaana indhuhu qiimahay ku fadhiyaan soo ma nin xanuunsaday unbaa yaqaana caafimaadku yani waxa weeyaan qiimuhu ku fadhi ila akhiri marka yani xanuunku dhinac markaad ka fiiriso xanuunka uu ku hayo iyo yani dhibaatada u geysanayo ruuxa dhankaa shar buu ka yahay laakiin waxaa ku xidhan intaas oo khayr oo kaleeto oo markii loo fiiriyo khayr ma noqonayo shar ma noqonayo khayr buu noqonaya leanna waxaa jirta shaygu marka inta la miisaamo sharkiisa iyo khayrkiisu uu sharkiis uu khayrkiisu badan yahay oo maslaxadiisa iyo manfacadiisu ay badan tahay xoog badan tahay khayr baa la yidhahdaa shaygaas saas maana waa khayr khayr weeye shar maaha marka dhankaa marka laga fiiriyo wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala ka yimaada oo addoonkiisa uu ku sameeyo shar ma aha shar maxdiya ma aha waa khayr khayrkaasi weliba waxa weeye waxaa xoog badan sharkaasi shar ahaanta ku magacaaban waa addoonka marka loo fiiriyo laakiin gooni ahaantiisa marka miisaan loo saaro dhibkuu geysanayo dheeftii laysu fiiriyo dheeftiisaa badan saasuu marka khayr ku noqonaya marka washaru laysa ilayka way macnaha ayib waliimaanu iimaankii bilqadari la rumeeyo qadarka hala rumeeyo ilaahay qorshihiisa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa waliimaanu bilqadari calaa darajatayni laba darajo dushood buu ahaaday laba darajo uqaysamaa kullu darajatin darajo walbana tatadamanu waxay kulansanaysaa shay-ayni laba shay waa waxay mid culimadu waxay yidhahdaan qaarkood maraatibu alqadar bay ku magacaabaan maraatibu lqadar bay dhahaano waa darajaadka ama martabadaha uu qadar ku leeyahay waxyaalaha ilahay qorsheeyay afar bay culimadu uqaybiyaan lakin sheeku hadda wuxuu ka dhigay labo mid walba laba ay ku guda jirto saasay marka afarta ku imaanaya waxay dhahdeen culimada mucaasiriinta qaar badan qadarka maraatibtiisu waxa weeya shayga markuu ilaahay qadarayay markii ugu horreeyey horta rabbi subxaana wa tacaala shaygan wuu qorsheeyey inuu yani wuu ogaaday wax walba intuusan dhicin buu horta ogaa waa ko marka labaad wuu qoray looxulmaxfuudkuu ku qoray waa martabada labaad martabada saddexaad wuu doonay inuu ahaysiiyo abuuro oo soo saaro bannaanka usoo saaro waa doonitaan mashiica wey iraada martabada afraad waa abuuristii oo bannaanka loo soo saaro saddexda martabuu qadarku maraa saddexdaa afartaa martaba dhil afartaa martaba u maraa maalan markuu doonayo inuu abuuro makhluuq makhluuqaadkiisa ka mid a ah. inuu abuuri doono horuu isuu ogaa alla subxana wa tacala samaawaadka iyo dhulalka waxaan intuusan abuurin buu ogaa inuu abuuri doono addoonkaas haddana in la abuuri doono loox maxfuudku ku qoraa haddana markuu rabbi abuuri rabo waktiguu abuuri lahaa lasoo gaadho inuu abuuruu dooni iraado doonitaan baa ilahay kasoo fulaya subxana wa tacaala markuu doono maxaa ku xiga in la abuuro oo banaanka loo soo saaro ruuxii kaa ordayay marka marka maraatibulqadar baa la yidhahdaa afartaa martabo bay isu isudaba dhigaan sheekhu marka labuu ka dhigayaa mid walba laba ku hoos jirto maalan labada hore wuu israacinaya martabada hore oo ah martabat lcilmi iyo martabada labaad oo ah martabat lkitaaba hal mid buu ka dhigaya labada martabo dambana hal mid buu ka dhigayaayo martabada ah martabat lmashii'a wliraada iyo martabat lkhalqi labadaan hal mid buu hal meel buu gelinaya maanaa saasuu marka noogu qaybin doonaa ayib wuxuui waliimaanu bilqadari calaa darajatayni laba darajo buu dushooda ahaaday kullu darajatin darajo walbana tatadamanu waxay kulansanaysaa oo ku guda jira shay-ayni laba shay baa ku guda jira fadarajatu lulaa darajada ugu horaysaay waxa weyaan aliimaanu rumayn la rumeeyo biana allaha alla tacaala korhaye calima inuu ogaaday maa shayga alkhalqu abuurku kuwa addoommadu caamiluuna ay yihiin kuwa samaynaya inuu horay uu ogaaday bicilmihi cilmigiisuu ku ogaaday alqadiimi ee horeeyey alladii kaasoo huwa isagu mawsuufun yahay mid ku tilmaaman bihi isaga azalan horaan weligiibuu ku tilmaanaa cilmigaa isaga wa abadan weligiina wuu ku tilmaanaan doonaa cilmigaasuu ku ogaaday alla subxana wa tacala waa midda kooaad wey martabada kooaad wey yaani inaad rumayso rabbi inuu ogaaday addoommadu waxay samayn doonaan oo dhan kulli wax yar iyo wax weyn waxaad samayn doonto o dhan inuu ilahay horey u ogaa oo wuxuu ku ogaaday cilmigiisa horeeyey oo weligii uu lahaa weligiina uu lahaan doono oo meeluu ku dhamaada aan lahayn cilmigiisaas wuxuu ku ogaaday wax kastoy addoommadu qaban doonaan yuu alla ku ogaaday subxana wa tacala aliimaanu rumayn wey la rumeeya biana allaha alla tacala koraaya calima inuu ogaaday mal khalqu waxa ay yani abuurku caamiluuna ay yihiin addoommada laga wadaay caamiluuna ay yihiin kuwa samaynaya taas inuu ogaaday inaad rumayso bicilmihi buu ku ogaaday cilmigiisa alqadiimi ee horeeyey alladii kaasoo cilmigaasoo huwa isaguba alle mawsuufun uu yahay mid ku tilmaaman bihi cilmigaasuu ku tilmaanaa azalan weligii buu ku tilmaanaa wa abaddan weligiina waa ku tilmaanaan doonaa weligii caalim buu ahaa alla sub caliim buu ahaa weligiina caliim buu ahaan doonaa cilmigiisa qadiimka azaliga ah buu alle ku ogaaday wax kastoo addoommadu samayn doonaa ha yaraado ha weynaado taas waa midda koobaad wa calima alla wuxuu ogaaday subxaana wa tacaala jamiica axwaalihim addoommada xaalooyinkooda o dhan xaaladahooda kala gedisan oo dhan buu ogaaday oo min aaacaati wanaagyaalkay samaynayaan walmacaasi dembiyada waalarsaaqi risqigooda walajaali ajashooda intaasoo dhan buu ogaaday waa martabada koobaad soo maa darajadii koobaad baan ku jirnaa qaybteedii hore ilaan darajada koobaad baa laba qaybood laba shay soo hoosgelayaan bu soo maa qaybtooda halkaas ku dhameeyey yani allah subxaana wa tacala wuxuu ogaaday addoommada xaaladahoodao dhan waxay daacay samayn doonaan ee ilaahay ugu dhawaanaya qurubaadkay samayn doonaan horaal uu ilahay u ogaa subxana watacaala waxaad salaad tukanayso waxaad soon soomayso dikrigaad la imaan doonto kulli ilahay waa la socday subxana watacala hore u ogaa intaadan samayn dembiyada ay gelayaanna hore u ogaa dembiyada yar yarka iyo ku waaweynba hore u ogaa inuu addoon hebel hebel inuu dembiyadaa geli doono maalinkuu geli doono meeshuu ku geli doono qaabku u geli doono horaa la ilahay u ogaa subxana wa tacala waxba kama qarsoonayn midda kale risqigooda addoon walba wuxuu masruufan lahaa wuxuu cuni lahaa wuxuu cabbi lahaa meeshuu ka keeni lahaa horuu ilahay u ogaa subxana wa tacala aajaashooda oo cimrigoodii ah intuu noolaanayo muddadu intay leeg tahay maalmaha saacadaha sanadaha kulli ilahay horuu ogaa subxana wa tacala wlaajaal uma kadib markuu ogaaday kadib ayuu kataba allahu ilaahay wuu qoray fi lawxi lmaxfuudi looxa la ilaaliyey buu wuxuu ku qoray maqaadiira alkhalqi makhluuqaadka maqaadiirtoodii buu ku qoray wax wixii uu makhluuqaadka u qadaray ee uu rabbi qorsheeyey subxaana wa tacaala yuu lawxu maxfuud ku qoray lawxu lmaxfuudku waa diiwaanka ay ku qoran yihiin khalaa'iqdooda wax kastoo ilahi subxaana wa tacala uu ku qoray way macnaha maa faratnaa fi lkitaabi min shayin kitaabku ilahay u subxana watacala waxba maanaan kaga tegin wax kasta waa ku yaala loox maxfuudka maanaha maxfuud waxaa loogu bixiyey maxfuud waa ilaashan yahay oo wuxuu ka ilaashan yahay gacanta khalaa'iqda waa ka ilaashan yahay cidina ma gaadhi karto waxaa kale uu ka ilaashan yahay in wax laga bedelo ama wax lagu ziyaadiyana waa ka ilaashan yahay cid u dhawaan karta ma jirto waa maxfuud magaciisa haba looxulmaxfuud la dhahaaba macanaa marka wuxuu ka samaysan yahay looxulmaxfuudka ilahay baa garanaya lawxa asalkiisa waa alwaaxda la dhaha laakin ma alwaax buu ka samaysan yahay ma dahab buu ka samaysan yahy ma wax kaluu ka samaysan yahy ilahay baa garanaya subxana wataala lakin magaciisa waa la lawxulmaxfuud la dhaha ayib marka maqaadiir alkhalaa'iqi buu ilahay ku qoray subxaana watacala lawxulmaxfuud wax kastoo ilaahay addoommada uu qadaray oo uu qorsheeyey oo uu horay u ogaaday markuu ogaaday kadib haddana wuxuu ku qoray diiwaankaasuu ilahay ku qoray subxana wa tacaala waxba marka ma qarsoona fa walu man ciddii ugu horeysay oo allahu ilaahay uu abuuray alqalam wey wixii ugu horeeyay ilahay uu abuuray waa qalinka qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi uktub qor buu ku yidhi wixii ugu horeeyey la abuuro qalinkuu ahaa markii qalinka la abuuray baa waxaa la yidhi qor qaala markaasa wuxuu ihi maa aktubu maxaan qoraa allow maxaan qoraa qaala rabbi wuxuu ku yidhi uktub qor maa huwa kaa'inun wax kastoo ahaan doona ilaa qiyaami saa ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada wax kastoo ahaan doona oo dhici doona qor baa layidhi fajara alqalamu bima huwa kaa'inun ilaa yawmi alqiyaama qalinkii markaasuu dureersaday oo saacaddiibuu wuxuu qoray wax kasta oo dhici doona ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso saas maana marka qalinku maadaama ilaahay uu yidhi qor wuxuu qori lahaana loo sheegay waa inuu amar qaato soo ma samaawaadka markii ilaahay ku yidhi i'tiyaa tawcan aw karha qaalataa ataynaa taaiciin dhulkiina waxaa la yidhi isfidi caradiina istaag dhulkiina cirkiina waxa la yidhi istaag waa inuu istaago waay talo kale ma le qalinka yaa ogeysiiyey wax kastoo dhici doona ilaa qiyaami saaca maadaama amir lagu siiyey waa inuu amarka fuliyo waa in amar dabcan waa loo sheegayo ilahay baa subxaana watacaala tacaala qudradaa iyo awooddaa iska leh waa inuu qoro wey maanaha wuu qoray wax kastoo dhici doono maanaha marka faahfaahintu meeshaasay ku qorantao waxba ma qarsoon wax qarsoonima uu jiro meeshaasu ilahay wax walba ku qoray subxana wa tacala saas wey maanaha ayib xadiiska saxiixa nabiga waxaa kusoo arooray sal alla alay waslam in qoritaanka la qorayo yani maqaadiirta la qorayo inay ka horeysay samaawaadka dhulka abuurkooda konton kunoo sano ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bihamsiina alfa sana bu nabi uri sl lay slam wa kana carshuhu cala alma alla subxaana wa tacaala addoommada wuxuu qoray maqaadiirtooda intuusan dhulka iyo samada abuurin konton sano ka hor konton kun oo sano ka hor konton kun oo sano ka hor ayay wax walba sii qoraayeen markaa kadib baa samaawaadka iyo dhulka la abuuray waxani marka waa wax horay looga faaruqay wey wax horay uga rabbi subxana wa tacala uga faaruqay wey maana saas weyaan ayib waxa uu leeyahay sheekh ibn cuthaymiin caleyh raxmat ullah xadiiska hadda daahirkiisa waxaa ka muuqda in uu qalinku uu ahaa makhluuqii ugu horreeyay ilahay abuuray subxana wa tacala laakiin waxaa axaadiis kale kusoo aroortay inuu carshigu ka horeeyey abuurka qalinka maxaa yeelay wa kana carshuhu cala almaa carshiga ilaahi subxana wa tacaala biyuu dul saarnaa wuxuu leeyahy marka khalaa'iqda waxaa ugu horreeya la abuuray wuxuu ahaa carshiga markaa kadib baa qalinka la abuuray markaasuu qalinku qoray wax walba oo dhici doona saas maanaa ayib fama asaaba mar hadduu arrinku saasiyo wax walba horay loo qorsheeyey marka bal qoraal lagu sameeyey oo looxulmaxfuudka wax kasta lagu qoray famaa asaaba wixii asiiba marka alinsaana insaanka wixii ku dhaca lam yakun ma ahaadeen liyukhti'ahu mid gafi lahaa wamaa akhta'ahu wixii gafo oo garab marana lam yakun ma ahaadeen marnaba liyusiibahu mid asiibi lahaa caqiidadaan ka faa'iidaysanayna inagu waa taa marka inaan ogaano ilaahay wax walba inuu horay u qadaray maxay inaga faa'iida inoo leedahay faa'iidada inoo leedahay waxa weeyaan likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wix idin dhaafayna inaydan ka murgin wax laydin siiyey aada sugaysaad weyday caafimaadaad filaysaad weyday waxbaa ku dhaafay aad aada wanaagsan ood sugaysa inaydaan murgin oydan walbahaarin ood markaba isku qanciso war waxaana horu u qornaa adaa lu go'sanaa markii horeba sidanaa loo qorsheeyey marnaba maadan haleesheen haddaad taa ogaato waxaa kaa dhammaanaya haddaan sidan yeeli lahaa sidan ma noqoteen haddaan taxadarkaa qaadan lahaa sidan lama noqoteen yacni warkan oo dhan baa kaa dhammaanaya waxaan taxadarka soo samayso waa la qadaroo saasu u dhici lahaa waa qanaaco kulli ah waa qanaaco kulli ah haddii wax aad doonaysay ama wax fiican lagu siiyana inaadan ku kibrin ood ogaato xooggaaga maadan ku keenin xeelataa amaadan ku keenin dadaalkaa amaadan ku keenin maxaabaad ku kibriba waxna ilahay baa ku siiyey waa horaana loo qoray in lagu siiyo marka waa fadli ilaahay kibir ma mudnid saas way macnaha kibirna way kaala dagaalamaya isla weynan waxaa kaloo uu kaala dagaalamayaa quusasho iyo cudurrada qalbiga gala cudurro halisoo binu aadamka hadda maanta ay gaalada haya gaalada cudurada ugu fara badanee hadda ay u dhintaan waa cudurada qalabka ah qalabka waxaa daaweeyey qadarka ilahay subxana wa tacaala ruux qadarka ilaahay rumaysan marnaba qalab ku dhici maayo musiibadu si kastoy u culus tahay haddaad qadarka ilaahay rumaysan tahay marnaba waad markaba waad caafimaadi markaba waad caafimaadi qalbigaaga xasilooni iyo deganaanshu markaba helaya macnaha marka faa'iidadaasaan inaga helaynaa wax ku garab marayna marna maadan hesheen waxaad heshayna marna maadan seegteen jafat ilaqlaamu buu nebigu yuri sl ly slam qalimadii waa ingegeen wa tuwiyat waa la duubay asuxufu waraaqihiina waa la duubay qalimadii qadarka qoraysay qalinkii qadarka qorayay khadii uu ku qoreeyey wayba ingegtayba waraaqihii qadarka lagu qorayeyna iyagana waa la laalaabayba waa la isku laabay waxaa ujeedadu ay tahay wax dambe oo dib loo bedeli ma jiro isbedel ma jiro sidii waxaan loo habeeyo loo qorsheeyey unbay udhacaysaa mid walba waktigii ilahay ugu talagalay unbuu imaanaya w maana saas w lakin waxba lagama bedelayo leanna qalinkiina waaba ingegay wax dambe qori maayo waraaqdii wax lagu qori lahaana lalaaba maana saas kama qaala siduu yidhi oo kale kama qaala tacala siduu alla yidhi subxana watacaala alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay ma fi samaai waxa xagga sare jira oo dhulka cirka dhexdiisa wlardi iyo waxa dhulka dhexdiisa ina dalika arrinkaas wax kastooo dhul cirka dhexdiisa ama dhulka dhexdiisii fii kitaabin kitaab dhexdii yuu ahaaday manaa diiwaan buu ku qoray kitaabkaas waa lawxulmaxfuudka lawxulmaxfuudka wey ina dalika arrinkaasina cala allahi alla dushiisa yasiirun waa mid u fudud wey haddaad isweydiisoo tidhaahdo wax kasta oo samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda say buu ugu qoranyihin ilahay u qori karaa jawaabtu waxa weyaan ina dalika cala allahi yasiir ma ilahay bay ku adagtay waxba ilahay kuma adka subxana wa tacala saas way maanaa ayib qaala tacaala alla wuxu uhi subxaana wa tacaala maa asaaba wixii asiiba maa asaaba ma asiibto dheh min musiibatin musiiba ma asiibto fi lardi dhulka ma asiibto walaa fii anfusikum nafafyaalkiinana ma asiibto dhulka kuma dhacdo ama idinka idinkuma dhacdo ilaa hadday idinku dhacdo ama dhulka ku dhacdo fii kitaabin bay ahaatay kitaab dhexdii bay ahaatay min qabli an nabra'ahaa musiibadaa intaanaan abuurin bay kitaab ku qorayd ina dalika arrinkaasina cala allahi alla dushiisa yasiirun waa mid fudud nabro ahaada damiirkeeda waxaa loo celin karaa intaanaan dhulka iyo samada abuurin bay sii qorshaysnayd oo musiibadana inay dhacayso lasii qorsheeyey waa mid ama min qabli an nabra'aha musiibada lafteedii u celi musiibadani intaynan dhicin bay sii qorshaysnayd inay dhici doonto ee wax kada iskaga yimid maaha w manaa saas weyaan maa asaaba wixii maa asaaba ma asiibto min musiibatin musiibo musiibo yani ma dhacdo fil ardi dhulka kuma dhacdo walaa fii anfusikum iyo nafiyaalkiina toona ilaa fii kitaabin ilaa hadday ama dhulka ku dhacdo ama nafyaalkiina fii kitaabin kitaab dhexdii bay ahaatay looxulmaxfuudkay ku qorayd min qabli an nabra'aha intaanaan abuurin iyada intaanaan keenin bay sii qornayd ina dalika arrinkaasina yasiirun miluhu wey cala allahi ilahay dushiisa waa ku fududaya subxana watacaala oo wax ku adag maaha wey macana ayib ayaddaasa waxaa laga dambaysiiyey ayaddii haddaan akriyeyn likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum maxaa musiibadu intaysan dhicin horay loogu sii qoray waxaa loogu sii qoray in aydaan ku farxin wixii laydin siiyo wixii idin dhaafana farxaas waa kibir wey maanaa farax kibir la socdo wixii idin dhaafoo idin seegana inaydan ka murgin oo ad xaalad walba macnaha raaxaysataanoo ayd qalaq iyo walbahaar iyo waxaas uusan idinku dhicin ayib wa hada taqdiiru qadaridaasi attaabicu ee raacsan licilmihi ilahay cilmigiisa raacsan subxaanahu nasahnaantiise yakunu wuxuu ahaanayaa qadaridaasi fii mawaadica meelaha qaarkood jumlatan buu ahaanayaa wa tafsiilan iyo faahfaahin yani qadarkaas rabbi subxaana wa tacaala cilmiga ilaahay raacsan ilaa waxaan soo sheegnay marka hore wuu ogaan marka labaadna wuu qori taqdiirkaa ilaahay cilmigiisa raacsani meelaha qaarkood waxaa lagu sheegay isaga oo yani jumlatan uruursan iyo isagoo faahfaahsan yani maqaadiirta qaar baa si fahfaahsan loo sheegaya qaarna si duduuban baa laynoogu sheegaya meelaha yani meelaha lagu sheegaa kala gedisan faqad kataba wuu qoray alla subxaana wa tacaala fi lawxi lmaxfuudi lawxulmaxfuudka wuxuu ku qoray maa shaaa wax alla wuxuu alla doonay subxana wa tacala wuxuu rabay oo dhan buu ku qoray taasi waa mid ay waa duuduub soomaa marka mawdicaasi waa duuduub lawxulmaxfuudka waxaa lagu qoray makhluuqaadka o dhan iyo wax kastoo dhici doona wax kastoo imaan doona maxfuudkay ku qoranta ma intaa keliya maya haddana meelaha qaarkooda waxaa imaanaysa maqaadiirtii lasii faahfaahiyo maqaadiirtii lasii faahfaahiyo waa tan hadduu inoo sii wadaa wuxuu yidhi waidaa khalaqa hadduu abuuro alla subxaana wa tacaala jasad aljaniini midka uurka jiifa uur jiifka ilmaha uurka hooyo jiifa jidhkiisa markuu abuuro qabla nafki ruuxi intuusan ruuxda ku lagu afuufin fiihi dhexdiisa ayuu bacaa wuxuu u dirayaa ilayhi isaga malakan malag buu u diraya fa yu'maru waxaa la amri malagaasi biarbaci kalimaatin afar kalimo afar weedhood baa loosii dhiibaya afar erey baa loosii dhiibay fa yuqaalu lahu waxaa la odhanayaa uktub qor risqahu risqigiisa qor wa ajalahu ajashiisiiyo cimrigiisana qor wa camalahu camalkiisana qor wa shaqiyun ahlu naar inuu yahay am saciidun inuu ahlu janno yahayna qor wanaxwu dalika iyo wixii lamid Ah, waa faahfaahin ma aha marka arrimaha la qorayo inaysan lawxulmaxfuudka ku qorayn lawxulmaxfuudka waa ku qoran tahay laakin waa faahfaahin baa laga sii bixinayaayo wixii qornaa buu haddana malagu qoraya wixii qornaa baa loo sii dhiibaya macnaha saas weyaan oo waxaa la odhanayaa markii ilmaha jidhka lagu abuuro taqriiban waa bish markuu joogo bisha afraad bisha afraad bisha markaa way macnaha markii la abuuro oo jidhkiisa la abuuro leanna afartan beri siduu nabigu sheegay sal lay slam nutfuu noqonaya afartan beri waa yani waa waa waa biyo candhuuf ahaan wey afartan beri oo ka dambeeya waxa weeyaan waa calaqa waa xinjir dhiig waay afartanka beriya dambe yuu wuxuu noqonayaa marka hilib markuu hilibka noqdo ayaa marka waxaa la bixinayaa suuradii binu aadamka loo samaynaya gacmihii baa la bixinaya wejigii baa la bixinaya lugihii baa la bixinaya markii la diyaariyo oo u baahan yahay in nafta la geliyo markaasuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu farayaa malaga arrimahan afarta wuxuu leeyahy waxaad qortaa risqigiisa qor wax kastoo u cuni lahaa qor horay u qornayd waa qoraal labaad wey waa qoraal labaad baa lagu samaynaya waxaa la odhanayaa ajashiisa cimrigiisu intuu dhan yahay qor wuu qoraya waxaa la odhanayaa wax kasta uu samayn doonana qor wuu qori doonaa wuu qoraya hadday daaco tahay iyo hadday macnaha waxa macsiyo tahayba qor baa la dhi wuu qoraya waxaa kaloo uu qorayaa inuu ahlu janno yahay iyo inuu ahlu naar yahay shaqiyun mid dhur darsaday oo nasiib xun oo ahlu inuu yahay ama mase saciidun mid nasiib badan oo ahlu janna inuu yahay labadaana kala qor baa loo wanaxu dalik iyo wixii la a yani faahfaahin fara badan baa marka laga qoraya maadaama macnaha waxa weeye yani uu waktigiisii la gaadhay macnaha ayb fa hada taqdiiru qadariddaa marka qadariddaas dambe qad kaana waxaa ahaa taqdiirkan maya yani ilaahay subxaana wa tacaala inuu ashyaada ogaaday kadibna loox maxfuudka ku qoray fa hada taqdiiru qad kaana wuxuu ahaa yunkiruhu mid ay diidaan gullaatu lqadariyati nimanka qadariyada kuwooda sii xag jira ayaa qadiiman horaan diidi jiray wa munkiruuhu kuwooda diidana qadariyada kuwooda diida arrinkaa isagaa alyawma maanta qaliilun waa yar yihiin bur sheekhu yidhi nimanka arrinkan muranka ka kiciya waa nimanka la yidhahda qadariyada khaasatan ghullaat lqadariya nimanka la yidhahdo waa nimanka sii xad jiray qadariyada waxay soo baxeen cahdigii saxaabadu ay noolaayeen ridwan llahi saxaabadii weli wax kasii nool yihiin bay nimankaasi bilowdeen qadariya la yidhahda waa xadiiskii saxiix muslimka kusoo arooray min xadiisi eh, cabdillahi bni cumar radi allahu canhu waa kii ahaa cabdullaahi bni cumar laba nin oo taabiciina intay u yimaadeen inay usoo sheegeen niman odhanaya ilaahay ashyaada intuusan abuurin mausan ogaanin alamru unfun yani shay walba waa cusub yahay oo markuu dhaco unbuu ilahay ka war helaa nimankaasaa cabdullahi bni cumar loo soo sheegay markaasuu cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa inaan beri ka ahay yani inaan beri ka ahay u sheeg buui xadiiskii marka dheeraayo wuxuu keenay aabihii cumar ee yani waxa weeyaan sheegayey iimaanka sheegayey qadarka in la rumeeyo sheegayey marka saxaabadoo nool bay soo baxday qadariyadu waa dawaa'iftii ugu horraysay soo baxday kuwooda marka sii xag jira waxay qabaan ilaahay subxaana wa tacaala maba ogaaninba waxyaalaha dhacaya markuu dhacoon buu ka war helaa waa sida makhluuq oo kale tacaala allahu camaa yaquluuna culuwan kabiira yani markuu wuxuu dhaco unbuu ka war helaa bay yidhahdaa ayib shaygu waa cusub yahay markuu dhaco unbuu ka war helaa horay wax uu sii qornaana ma jiro wuxuu horay ula sii socdayna ma jiro markaa unbuu ka war helaa nimankaasaa diidi jiray buu leeyahy laakiin sheekhu markaa uu nool yahay ibnu taymiya caleyhi raxmat ullah sheekha kitaabka qoray taqriiban wuxuu noolaa qarnigii eh, toddobaad yani wuxuu geeriyooday eh, toddoba boqol iyo labaatan iyo toddobadii waxaa ka soo wareegtay meesha meeqa taqriiban waxaa kasoo wareegtay saddex sano iyo saddex iyo afar ilaa toddoba toddoba qarni baa kasoo wareegtay toddoba boqol boqoloo sanaa kasoo wareegtay taqriiban xilligiisaasu marka sheekhu wuxuu leeyahay ragga laakiin hadda diidan qaybtaas oo ilaahay inuu ashyaada ogaaday haddana qoray intaysan dhicin kuwa hadda diidan ee qadariyadihi waa yar yaryihiin buu leeyahay wamunkiruuhu arrinkaa kuwa diidan alyawma maanta qaliilun waa yar yihin macnaha way yaraadeen yani way way baaba-een wey maanaa wax yarun baa ka sii nool ayib qayb waa qaybtaa marka darajada koobaad ee marka qadarku waa middaas waxaan idhi waa hal darajo laakiin laba shay baa ku guda jira soo ma labada shay oo ku guda jira waxa weeyaan waa ogaanshaha ilaah iyo qoritaankiisa labadaas macnaha labadaba dhex geliyay ayib oo ama darajatu thaaniyatu darajada labaadi fa hiya iyada oo darajaadka qadarka ka mid a fa hiya iyadu mashii'at ullahi ilaahay doonitaankiisa weeye annaafidatu ee fulaysa waa doonitaan ilaahay oo haddana fulaya siduu u doonay u fulaya waxa is hortaagi kara uusan jirin wa qudratuhu iyo awooddiisa weeye ashaamilatu ee wax walba shamlisay wax walba ay soo hoosgaleen wa huwa kaasi aliimaanu rumayn wey la rumeeyo bianna maa shaaa allahu wuxuu alla doonaayey kaana inuu ahaanayo wamaa lam yasha wuxuusan dooninna lam yakun inuusan ahaanayn wuxuu doonay inuu dhacayo wuxuusan dooninna inuusan dhacaynin in la rumeeyo wya macana saas weyaan marka mashiicadu waa doonitaanka wuxuusan isagu rabin waxba ka dhici maayaan wuxuu isagu raboo doonana waa inuu dhaco saas way maana ayib wuxuu yidhi marka wa anahu isagu in la rumeeyo yani arrinkaa isaga oo haddana la rumeeyo wa anahu alle ma fi samaawaati wa anahu amar yashaan iyo ma fi samaawaati ciraryaalka dhexooda ma ahaanin wamaa fi lardi dhulka dhexdiisana ma ahaanin min xarakatin wax dhaqaaq ah walaa sukuunin wax xasilid ah xarakadu waa lidka waxaan idhaha sukuunku waa lidka xarakada xarakada dhaqaaqa la yidhahdaa sukuunkana waxa la yidhaha dhaqaaq la-aanta xasilka la yidhahda macnaha ayb min xarakatin ah samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda ma ahaato min xarakatin wax dhaqaaq ah walaa sukuunin iyo xasilid doona oo makhluuqu samaynayo ilaa bimashii'ati illahi ilahay doonitaankiisa unbay ku dhacda subxaanahu nasahnaantiisa laa yakuunu ma ahaado fii mulkihi ilahay mulkigiisa dhexdiisa maa laa yuriidu wuxuusan doonaynin kama dhaco wuxuusan doonaynin mulkigiisa kama dhaco ciddii dhaqaaqdoo dhaqaaqi yar samaysa samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda isagaa doonay inuu dhaqaaqo ciddii taagan ama fadhidoon dhaqdhaqaaqayninoo xasiloon isagaa doonay inuusa u xasilo wuxuusan wax kasta oo dhacaya isagoon baa doonay wuxuusan dooninoo uusan rabin meesha ka dhici maayo mulkigiisa ka dhici maayo wuxuusan alla doonay subxana wa tacala laa yakunu ma ahaado fii mulkihi mulkigiisa dhexdiisa maa laa yuriidu wuxuusan doonayn iraadadaa marka waxaa laga wadaa aliraada alkawniya ah, wahiya alati laa yatakhalafu mutacalliquha baa la dhaha waxa ku xidhan iyada marna ma seego iraadada kawniga waxa weeyaan waa ilaahay amarkiisa kawnigaa amarka kawniga ah wixii rabbi uu doono siduu doonuu u dhici wax ishortaagi kara iyo wax khilaafi kara iyo wax diidi kara ma jiro saas maana wax diidi kara ma jiro kuu rabo ayuu wax siin kuu rabo u diidi kuu rabo carruur siin kuu rabo u diidi kuu rabo caafimaad siin kuu rabo u diidi arrinka noocaas oo kale a ninna ma hor istaagi karo ku rabuu dili ku rabuu noolayn waxaa la yidhahdaa amar kawniya la yidhahda amarka labaad waa amarka sharciga ah oo wuxuu ilaahay jecel yahay ah haddii la yidhi ilaahay rumeeya waa amar sharciga salaada tukada waa amar sharciga zakada bixiya waa amar sharciga amarkaa sharciga ah waa la khilaafi karaa waa la khilaafi karaa waxaan ka wadaa dad baa diidi karaa sida gaaladoo kale qasabna ma aha hadday diidaan lagu qasbi maayo lagu qasbi maayo laakiin wuxuu la sugayaa ilaahay inuu kaga argoosto maalinku ugu talagalay amarka sharcigii marka qaar baa khilaafay qaar baa diiday qaar baa ku gacansaydhay isaga waxa weeyaan dad diiday waa la heli karaa laakiin amarka kawniga a nin diidi kara ma is hortaagi kara ma jiro waa kii xadiisku ahaa acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari ma khalaq kelimaadka taamka waxa weeyaan waa kelimaadka kawniga ah oo cid ka hor imaan karta aysan jirin kuwaasaan ilaahu magan u ahay marka jinno ma jiidhi karo insina ma jiidhi karo ninna ma khilaafi karo nin haba yaraatee isku taagi karan ma jiro saas weyaan marka midda uu sheekhu ka wado waa midda kawniga laa yakunu ma ahaado fii mulkii ilahay mulkigiisa maa laa yuriidu wuxuusan doonayn waxaa laga yaabaa inaad tidhahdo oo shirkigaba wuu jiraay shirkiga ilaahay kawn ahaan isagaa qadaray laakiin sharci ahaan ma qadarin sharci ahaan uma doonin oo ma amrin kufrigo ilahay wuu necab yahay laakiin kown ahaan haddana isagu wuxuusan qadarin ka dhici maayo dhulka saas maana saas ayib wa anahu alle in la rumeeyo subxaanahu nasanaantiisa calaa kulli shayin wax walba dushiisa qadiirun inuu awoodo wax walbuu karaa oo min almawjuudaati waxyaabaha jooga ah waalmacduumaati iyo waxyaalaha aan jirin ah waxyaalaha lala yani waxyaabaha sidooda waxay u qaybsamaan laba shay mawjuud iyo macduum macduumka waxa la yidhaha waa wax la la-yahay aan jirin wey maanaha waxaan jirin iyo wax jira waxyaabaha aan jirin xataa alla waa awoodaa subxana wa tacala waxaan jirin alla waa awoodaa inuu jirsiiyo saas wey maanaa maalan wax kasta oo maskaxdaada aada iyo aada uga weyn oo qariib ah ilaahay subxaana wa tacala waxba kumaa inuu sameeyo wax alla waxay ku tahay ma uu jiro saas wey maanaa ayib famaa min makhluuqin mid la abuuray ma jiro fi lardi dhulka lagu abuuray walaa fi samaai iyo cirka lagu abuuray ilaa khaaliquhu ilaa hadduu jiro kaasi allahu alle khaaliquhu midka abuuray way subxaana wasanaantiisii laa khaaliqa mid abuuray ma jiro hayruhu oon alla ahayn walaa rabba rabbina ma jiro siwaahu isaga ka soo hadhay laa khaaliqa abuure ma jiro hayruhu oon alla ahayn walaa rabba rabbina ma jiro siwaahu isaga ka soo hadhay isaga unbaa abuuraa isaga un baana rabbi waa adoomadiisa man allahu khaaliqu kuli shay wey man saas weyan am khuliquu min غayri shayin am hum اlkhaaliquun am khalaqu الsamaawaati wاlأrda bal laa yuqinuun aayaadka ohan jiray ninkii ohan jiray ninkii saxaabiga ahaa nabigu sal ه lay slam salaada maqribka ku tukanaya suurat duur ayaan maqlay buui oo aayaadka akrinaya markaasaa wuxuu yihi fakaada qalbi an yatiir qalbigaygii wuxuu sigay inuu duulo oo meeshuu joogo uuba kaba duulaba yacni xujajka qur'aanku suu isu daba dhigayo waxaa la yidhi yani am khuliquu min hayri shayin ma wax la-aan baa la abuuray nimanka miyay iska yimaadeen wey maanaha waxyaalaha dhahan sudfada ma uun iska soo dhaceen ayagoon cidina keenin miyay dhici kartaa wax aan cidina keenin oo isagoo markii hore aan jirin iska yimaada ama iska abuurma ma jiri karaa mayo ma jiro am hum lkhaaliquuna mise iyagaa is abuuray wey haddii ayna iska imaanin ma iyagaa marka is abuuray tanina ma dhici karto waa wax iyadana caqliga aan geli karin shay aan jirin baa isagu intuu isjirsiiyey buu is abuuray ma dhici karto leanna yaa markii hore isaga abuuray baa imaanaysa ilan isagoon jirin isma keeni kare ayaduna ma dhici karta way maanaha am khalaquu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun mise samaawaadkiiyo dhulalkay iyagu abuureen taasina ma jirta maanaa waxaa soo baxaysa uun cid abuuray inuu jiro iyaga oo keenay waa alla subxaana wa tacaala natiijada halkaan bay kusoo urursanaysa maxaa yeelay carabtu waxay yaqaaneen maadaama luqada qur-aanka kusooday ee luqadoodii ahay ayagoo jaahiliya oo cawaam ah bay haddana qur-aanka markay dhagaystaan bay maqsihiisa iyo meesha uu taargetku tooganayo bay fahmi jireen saas maana saas daraaddeed si fiican in u dhagaystay qur-aanka oo carab ah oo ilaah hidaaye la doonay subxana wa tacala oo soo hanuun ma jiro saas ayib marka khaaliq aan isaga ahayn ma jiro rabbi aan isaga ahaynna ma jiro wamaca dalika isagoo sidaa uu arrinku yahay wamaca dalika kaala jirankiisa iyadoo taasi jirto ayuu haddana faqad amara alla wuxuu amray alcibaada addoommada biaacatihi daacadiisu amray wuxuu ka wadaa halka sheekhu isma diidayaan ilaahay baa wax walba abuuray iyo haddana iyo adeeca isma diidayaan oo waxaa laga saarayaa shubha a ah meesha dadka qaarkii ku dhalan karta oo alle hadduu aniga ii abuuray waxaan anigu samaynayana abuuray horayna waxaan u qorsheeyey muxuu yahay amarka aniga uu siinahaye tuko oo i adheec uu ileeyahay sheekhu wuxuu yihi marka ayadoo taasu jirto ilaahay wax walba uu abuuro abuurkiisa wax ka hoos baxsan aysan jirin ayuu haddana faqad amara wuxuu amray alcibaada addoommada bidaacatii inay adheecaan buu amray alla subxana wa tacala ayb wadaacati rusulihi iyo wadaacata rasulihi rusushi wadaacati rusulihi iyo rusushiisa inay adeecaan wa nahaahum wuxuuna ka reebay can macsiyatihi inay caasiyaan tani waa tii sharciga ahayd tii sharciga ahayd alla subxaana wa tacaala isagoo wax walba abuuraya buu haddana waxoogaa nooc khiyaaru addoommada siiyey nooc awooday leeyihiin middaa waya midda la leeyahay rabbigiin ku adeeca macsiyada iyo dembigana iskaga ilaaliya saas way macanaha wa huwa alle subxaanahu nasahnaantiise yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ka cabsada wlmuxsiniina kuwa samafala wlmuqsitiina kuwa cadaalada sameeya wuxuu rabaa inuu inoo kala qaado laba masalo muhim ah midda koobaad waa midaan soo tilmaamayno qadarka ilahay ee kawniga ah qadarka ilahay ee kawniga iyo qadarka sharciga ah laba arrimood bay ku kala gedsan yihin qadarka ilaahay ee kawniga ah cidina ma diidi karto cid ka hor imaan karta ma jirto laakiin qadarka ilaahay ee sharciga ah dad badan baa diiday oo gaalada iyo munaafiqiinta iyo yani waxa weeye muslimiinta qaar ka mid oo cusaadooda iyo dembiilayaashooda iyo qaar badan baa diiday taa waa ku kala gedisan yihin waxaa kaloo ku kala gedisan yihin ilaahay qadarkiisa kawniga ihi wax uu jecel yahayna waa qadaraa wuxuusan jeclaynna waa qadaraa daacada isagaa qadaray tawxiidka isagaa qadaray iimaanka isagaa qadaray shirkiga iyo kufriga iyo macsiyadana ilahay isagaa qadaray subxana wa tacala haddana maca dalika qadarkaa kawniga ah wax walbuu qadaray marka la yidhaahdo kama dhalanayso inuu jecel yahay wax walboo qadarkiisa kawniga galaay ma aha inuu jecel yahay ee waxyaalo badan oo qadarkiisa kawnigaa galay buu haddana rabbi necab yahay limaslaxa laakiin qadarka sharcigii waxaan sharcigiisa iyo diintiisa ilaahay kuma jideeyo wuxuusan jeclayn farqigaana waa udhexeeya oo wixii amar uu kugu siiyo samee ku yidhaahdo waa wuxuu jecel yahay oo shareecada kugu amro diintiisa kugu amro wixii uu iska daa ku yidhaahdana wuu necab yahay oo macsiya iyo dembi ah marka labada farqi baa udhexeeya xagga kuu jecel yahay iyo kuu necab yahay farqi baa ugu dhexeeya ka diidida iyo diidad la-aantana farqi baa ugu dhexeeya labadooda qadarka ilahay kawnka iyo midka sharciga ah, mana ayib wuxuu yidhi marka alla subxaana wa waxyaabaha uu sharcigiisa ku qadaray oo wanaagga ah wuu jecel yahay oo wuxuu jecel yahay dadka ka cabsada wuxuu jecel yahay dadka samafala wuxuu jecel yahay kuwa cadaalada sameeya wayardaa alla wuxuu raalli ka yahay can iladiina kuwiibuu raalli ka noqdaa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wanaagsan kuwaa raalli buu ka noqdaa walaa yuxibu ma jecla alla subxana wa tacala alkaafiriina gaalada ma jecla walaa yardaa raalli kama noqdo can ilqawmi alfaasiqiina dadka daacadiisa ka baxayna raalli kama noqdo walaa ya'muru ma amro bilfaxshaa'i dembiyada foosha xun ilaahay ma amrin ah, gaalada markii lagu yidhi yani war maa dembiyada iska daysaan waxay yidhahdaan ilaahay baana amray faxshigan yani dembigan weyn ee faaxishada ilahay baana amray saas maana waxaa laga yidhi ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ilahay xumaan ma faro meeshay ka deliishanayaan mataqaanaa waxay ka deliishanayaan war faaxishadan soo ilaahay ma qadarin haa hade ilaahay hadduu qadaray soo macnaheedu isagu nama amrinoo nalama rabo hadduusan nalala nala rabin wuu noodi uu naga celin lahaa ilan awood buu leeyahay wuu nagaga celiya soo ma ha law shaa allahu ma ashrakna walaa aabaa'una bay dheh hadduu ilaahay dooni lahaa inaanaan shirki la nimaadneen annagii awiyadana toona maanaa shirki la nimaadnen laakiin ilahay baa nala doonay dayib ilahay hadduu nala doonayna wuu nala jecel yahay labaa iskaga qasmay marka doonidda ee kawniga iyo jacaylkiisaa iskaga qasmay waxyaaba ilaahay uu kawnan doonaan jira laakiin uusan jeclayn oo shirkigu ka mid yahay faaxishada iyo dembiyadu ay ka mid yihiin rabbi waa qadaray subxaana wa tacaala laakiin haddana ma jecla ma jecla haddaad tidhaahdo maba jeclee muxuu u qadaray laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun baa kuu taala yadana lama weydiiyo ilahay muxuu saa u yeelay adigaa mudan in lagu weydiiyo adaa miskiin ahoo rabbi laguu yahayoo waxaad ku kacdaba lagu weydiiyaa laakiin ilahay subxana wa tacaala muxuu saa u yeelay sidiisaba lama warsado su-aashaasi xagga rabbi subxana wa tacala looma jeedin karo laa yus'alu cama yafcal saas way maanaa ayib qoladaasi marka waa qolada ilahay qadarkiisa subxaana wa tacaala u daliishanaya waxay qadarka ilaahay u daliishadeen macaayibtoodii dembiyaday gelayeen bay ilahay qadarkiisa u daliishadeen yani dembi buu gelaya war dembiga iska daa ilahay baa ii qadaray war salaada tuko inaanan tukan ilahay baa qadaray war dadkaad dilaysa iska daa ilahay baa qadaray inaan laayo maa la iiga celiyo waa taa macnaha waa mid ay somaalidu yihahdaan doqon qadar taqaana lagama garhelo doqon qadar taqaana wax walba ilahay baa qadaray buu ku leehay ayib haddii intaad u timaado xoolihiisa ka qaadato ama isaga garaacdo ama dhib aad u geysato tidhahdo ilaahay baa qadaray ma garowsanaya raalli ma ku noqonaya ilahay baa qadaraydaas maya dembiyaduu galay ilaahay baa qadaray buu maro uga dhigaya isaguna markii wax lagu sameeyo ilaahay baa qadaray raalli ku noqon maayo ilaahay baa qadaraya meeshaa iska fadhiiso waxba ha raadsanin oo meeshay wax kuugu imaan gurigaaga iska fadhi ma ogolaanayo qadar ilahay baa kolley ku haddii lagugu qorayna waa dhiman haddii kalena meeshuu risqi kugu imaanay fadhi ma yeelahay wuu lihi dembiga markuu gelayana ilahay baa qadaray buu ku marmarsan marka ilaahay wuxuu qadaray qadarkiisa looma daliishado dembiyada waxaa la yidhahdaa qadarka looma xujaysto macaayibta iyo ceebaha aada adugu gashay laakiin waxaa loo xujaystaa masaa'ibta kugu dhacday labay kale tahay masaaibtu waxa weeyaan maalan cudur baa kugu dhacay qadar ilahay wey saas way macanaha yani faqri baa kugu dhacay qadar ilahay wey caruur la-aan baa kugu dhacday qadar ilahay wey nabadgelyo daraa kugu dhacday qadar ilahay wey abaaraa dhacay qadar ilahay wey saas way macnaha waa yani waa masaaibta ayaa qadarka loo deliishada laakiin macaayibta iyo ceebaha adigu aad iyo dembiyadaad gashay marnaba qadarka ilahay looma daliishada subxana wa tacala saas weyaan waana midii gaaladu khaladkay galeen baa kaa aha ee qur-aanku aada uga waaniyey manaa ayb walaa yamuru ma amro alla subxana watacala bilfaxshaai dembiyada foosha xun alla ma amro subxana watacaala walaa yardaa raalli kama noqdo licibaadihi addoommadiisa alkufra gaalnimada raalli ugama noqdo isagaa gaalnimada qadaray laakiin addoommadiisu inay gaaloobaan raalli ugama alla subxana watacala walaa yuxibu ma jecla alfasaada fasaadkana ilahi ma jecla subxana watacala in la fasaadiyo rabbi subxaana wa tacaala ma uu jecla wlcibaadu addoommadu faaciluuna kuwa samaynaya wey xaqiiqatan si dhab ah ayay iyagu ficilkooda u samaynayaan wallahu allana khaaliqun mid abuuraya wey afcaalahum waxay samaynayaan ilahay baa abuuray aa masladaan soo marnay soo maa laba qolaa isku khilaafsanay qadariyada waxay yidhaahdeen addoommada ficilkooda iyagaa abuuraya soo ma ilaahayna shaqo kuma laha wuxuu sheekhuuna yidhi iyagaa samaynaya addoommadu waxay samaynayaan ficlan oo kuma ay qasbanaan iyaga khiyaarkooday ku samaynayaan doonashadooday ku samaynayaan iyaga macnaha yani dadaala yimaad la yimaadeen bay ku samaynayaan ma aha inay ku qasban yihiin oo horta iyagaa samaynaya laakiin waxay samaynayaan iyo iyagaba ilahay baa abuuray subxana wa tacala khalaqakum wamaa tacmaluuna soo ma idinkiy waxaad samaynaysaanba ilahay baa idin abuuray subxana wa tacala taa macnaheedu marka ma aha way qasban yihiinoo wax aynan ayagu doonanin oyna doonanin baa lagu qasbay taasi waa madhabkii jabriyada ee qadariyada muctaziladii qadariyada kasoo horjeeday kaana lama ogola waa inaad tidhahda ilaahay baa afcaashooda abuuray iyagana abuuray haddana ficilkooda iyo waxay samaynayaan iyaga khiyaarkooda iyo doonitooday ku samaynayaan waana midda cadaabka iyo ciqaabta ay ku mudanayaan ama ajirka iyo hawaabka ay ku mudanayaan taa iyadaa way maana waa doonidaa ay leeyihin iyo qudrada iyo awooddaa ay leeyihin way maana walcibaadu addoommadu faaciluna kuwa samaynaya way xaqiiqatan si dhab ah wallahu allana khaaliqun mid abuuray way afcaalun ficilyaakooda alla abuuray waalcabdu adoonku huwa isagu almu'minu ee muminkii waalkaafiru gaal iyo waalbaru midka baariga ee rabbigii baariga u ah waalfaajiru midka dembiilaha waalmusallii iyo yani midka tukanaya iyo wasaa'imu ka soomani waa addoonkii addoonkii isaga ayaa wuxuu yahay waalcabdu addoonku waalmu'minu midka iimaanka la yimid waa addoonkii waalkaafiru ka gaaloobay waa addoonkii waalbaru midka baarigii waa addoonkii wlfaajiru midka faajirka waa adoonkii wlmusalli ka tukanaya waa addoonkii wsaa'imu ka soomaya waa addoonkii adoonkii afcaashaa la imaanaya allana isagii afcaashiisu abuuray maxaa yeelay ficilkaad samaynayso laba shay baa lagu sameeya midda koowaad waa caziimat lqalbi inuu qalbigaagu go-aan gaadho aada shaygan ku samayso midda labaadna awooddaad ku samayn lahayd marka qalbigan go-aanka gaadhaya soo ilaahay ma leh go-aankuu gaadhaya iyo qalbiga labadaba ilahay baa iskale awoodan aad ku samaynaysa gacanta iyo yani waxa weeyaan lugahaad ku aadaysa iyo xooggan aad ku qabanaysa iyana ilahay baa bixiyey soo ma marka adigiyo waxaad qabanaysaba ilahay baa idin abuuray subxana wa tacala ayib wuxuu yihi walilcibaadi addoommada waxaa usugnaaday qudratun awood baa usugnaatay calaa acmaalihim waxyaalahay samaynayaan dushooday qudro ku leeyihiin awood iyo walahum waxaa usugnaaday iraadatun doonitaanna way leeyihin doonitaanna waa leeyihiin qudrana waa leeyihin addoommadu waxay isqabanayaan qudro iyo iraaday kuleeyihin wallahu alla ayaa khaaliquhum mid iyaga abuuray ah wa khaaliqu qudratihim karaankoodana alla abuuray wa iraadatihim iyo doonitaankoodaa middaa midaan sheegn man kari karaanka ay wax ku samaynayaan iyo doonitaanka qalbigii go-aanka uu gaadhayo labadaba ilaahay baa abuuray subxana wa tacala iyagana alla abuuray haddana maca dalika addoommadu awood iyo qudray leeyihiin rabbi siiye subxana wa tacala saas maana tala waxa weeye inaad tidhahdo addoonku qudro iyo awood toona ma laha oo wuu qasban yahay waa khalad inaad tidhaahdo addoonkii qudro iyo awood madax bannaan buu leeyahay oo ta ilaahay ka madax bannaanna iyaduna waa khalad waa qadariyada masaladeeda wey labadaa masalaba in la iska wey macnaha oo labadaasaa meesha laga saaraya wa haadihi darajatu darajadaasi oo min alqadari qadarkii qadar darajadaa dambe oo waa darajadee waa darajadii labaad soo maa oo laba shay baa ku guda jira maxay yihin labadaa shay ya mashiiada iyo ya iyo abuurista saas mana mashiiada iyo khalqigii baa ku wada jira saas mana darajadaa dambe wa hadihi darajatu darajadan oo min alqadari ka mid a yukadibu waxaa beeniya biha iyada caamat lqadariyati qadariyada inteeda badan baa beenisa aladiina kuwaasoo samaahum nabiyu nebigu uu ku magacaabay sal lay slam majuusa hadihi lumma ummadan majuusteediibu nabigu ku magacabay sal lay slam qadariyada waa xadiis saxiixa oo sheekh naasirudiin albani uu ku saxiixiyey silsilada alqadariyatu majuusu hadihi lumma qadariyadu waa ummadan majuusteedii wey majuustu macnaa waxa weeyaan waa nimankii caabudi jiray waa yani qolo rumaysan wey waxyaalaha jiro oo dhan laba ilaah bay leeyihin laba shay baa abuuray dhaha wax kastoo khayr ah iftiinkaa abuuray bay dhahaan wax kasta oo sharana mugdigaa abuuray mugdiga ilaah bay uhaystaan wax abuura iftiinkana ilaah bay uhaystaan wax abuura laba ilaah bay marka rumaysan yihin majuus baa la dhaha qadariyada nebigu muxuu majuustii ummaddan u yidhi maxaa yeelay laba ilaah bay sugeen laba abuure oo maxay yihin labada abuure allah subxaana wa tacaala oo waxyaabaha qaarkood abuura iyo addoonka oo afcaashiisa abuura soo ma ilan waxay yidhahdeen addoonku wuxuu samaynayo ilaahay shaqo kuma laha awood kuma laha addoonkaa la madax banaan somayna dheh addoonkiibaa waxay ka dhigeen mid afcaashiisa abuura soo khaaliq maaha kaas khaaliquna waa allihii weynaano way sugeenoo isaguna awooddu wax ku abuuri lay dheheen marka laba khaaliq bay sugeen sidii majuustuba ay laba khaaliq u sugeen majuusu hadihi luma saasuu nabigu yuri sal lay slam saas maana ayib aladiina kuwaasoo samaahum nabiyu nabigu ku magacaabay sal lay slam majuusa hadihi lummati buu ku magacaabay wayaqluu waxaa kuba xadgudbaba fiihaa qaybtan dambe ee qadarka qawmun dad baa ku xadgudba oo min ahli lihbaati kuwa suga ka mid ah iyagu way diidaan soo maha qadarkii o dhan bay diidaan nufaatu lqadar baa la yidhahdaa yani qadariyada qolo ihbaatiyaa jiro qadarka ilaahay u suga haddana ku xadgudba oo xaddiisii dhaafiya qoladaasina yay yihiin ayaguna waa jabriyada oo ihbaatkay ku xadgudbeen wuxuu yahay waxay yidhahdeen ilaahay subxaanaه wa tacaala awood buu u leeyahay isagaa abuuray addoonka iyo ficilkiisa iyo wixiisoo dhan waxay intaa ku dareen oo quluwigoodu yahay addoonkuna khiyaarna ma le iraadana male awoodna ma le wuu qasban yahay waa sida baalkaas shimbirta ee meesha ka laalaadee dabayshu kolba dhinac u dhufanayso wax khiyaara uu leeyahay mana dheen quluwigay ku sameeyeen waa kaa qadarkii way ihbaatiyeen laakiin xaddiisii bay sii dhaafiyeen saas way manaa iyaguna ahlulihbaat baa la yidhahdayo dhanka kale uga baxeen dhanka kale qolana xaggay uga dustay qolana xaggay uga dustay waan soo marnay markaan soo maraynay ahlusunna waljamaca inay masaaisha laysku khilaafay wasad iyo dhexdhexaad ka yihiin masaladan waa soo tilmaanay soo ma waxay u dhexeeyaan bayna alqadariyati annufaah wa bayna aljabriya aladiina halaw fi lihbaat sugidda ku xadgudbay manaha labadaa qole udhexeeya ayb wayaqluu waxaa ku xadgudba fiiha darajadan dambe qawmun qolo oo min ahli lihbaati dadka suga ka mid ah qadarka xataa salabuu ilaa ayba siibeen alcabda addoonkii ay ka siibeen qudratahu awoodiisii wakhtiyaarahu iyo doorashadiisii bay ka siibeen waxay yidhahdeen awoodna male doorashona male ayib wayukhrijuuna way saarayaan can afcaali illahi ilahay afcaashiisa waxay ka saarayaan wa axkaamihi iyo xugumyaalkiisa waxay ka saarayaan xikamahaa afcaasha xikmadeedii wa masaalixahaa iyo masaalixdii ku jirtay bay ka saarayaan say uga saarayaan waxay uga saarayaan markay yidhaahdaan addoonku waa qasban yahay addoon qasban oon tabar lahayn oon awoodba lahayn oon doorasho lahayn haddaad amar siisa ka war oo tidhaahdo salaada tuko soo ciyaar ciyaar maa waa lacib waay ilmahaaga yarkoo caawa dhashay ood og tahay inuusan istaagi karin haddaad tidhaha waryaa salaada taagni ku tuko inaad caqli la dahay soo lagumooda soo soo kuma caddaanaysa yani ama waad ciyaaraysaa ama caqli baadan lahayn marka haddii la yidhahda addoonkii waa qasban yaha awoodba male doorashona ma leh amarkii ilaahay iyo nahyigiisii baa wuxuu kusoo baxaya wax ciyaar ciyaar ah middaa way maanaa ta labaad addoommada kuwuu ciqaabay oo cadaabka u qoray wuxuu u cadaabay dulmi baa noqonaysaa kuwan uu janneeyey jannada geeyeyna wax ay muteen kuma geynin iyo maslaxo ay la yimaadeene wuu iska geeyey wax xikmad oo marka kana loo cadaabay kana loo jaleeyey meesha maba soo baxaysaba soo saas maa leanna kulligood way wada qasbanayen soo maa kii salaada tukanayana waa qasbanaa kii zinaysanayana waa qasbanaa ayib labadoodaba hadday wada qasbanaayeen allow maxaad kana ugu cadaabtay kanna aad macnaha waxa wey aada abaalgudkii jannada ugu siisay ilaan labada waa wada qasbanaayeen saasaa ka imaanaysa marka xikmadii iyo maslaxadii ilahay amarkiisa iyo afcaashiisa ku jirtay ayay meesha ka saareen saas way macnaha ayib xataa salabuu ilaa ay siibeen alcabda addoonkii waxay ka siibeen qudratahu karaankiisii iyo wakhtiyaarahu doorashadiisii wa wayukhrijuuna way saarayaan can afcaali illah ilahay afcaashiisa waxay ka saarayaan wa axkaamihi iyo axkaamtiisa midda sharciga ah iyo midda qadariga labadaba xikamaha xikmaddii ay lahayd bay ka saarayaan wa masaalixaha iyo masaalixdii ku jirtay bay ka saarayaan leanna xukum walba ama qadari ah ama xukum walba oo sharci ah ficil walba oo alla leeyahay maslaxa ku jirta xikmadina waa ku jirtaa wixii o dhan bay marka xikmaddii ka saareen waa qadariyada waa nimanka la yidhahdo jabriyada nimanka la yidhahdo way wallahu aclam wsala allahuma waslm ala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslm